ama min alciza laga keenay oo waa bimacnaa nudro yaraan maxaa yeele qolaada diidan wax casiiz la yidhahdo xadiidka lama helay marka waxaa leeyahay casiizka haddii bimacnaa nudra marka laleeya hadii loo jeedo maa rawaahu itnaani can itnayni can itnayni can itnayni ilaa an yusajal sax waa casiiz taas in la helo waa adag tahay laakin an yuujad alcaziiz bimacnaahu alistilaaxi cinda almuxadisiin katiir weeyaan maxaan idhi alcibratu biaqali abaqaati cadadan sooma xadiidkan rawaahu can nabiy arbaca min asaxaaba wa rawaahu can larbacati alaaatu min ataabiciin wa rawaahu can halaaثa isnaani min taabici taabiciin saara alxadiidu bidalika casiizan maxaa maadaama abaqa oo abaqaad kamida ay laba leeyihiin casiiz buu noqday taa way badan yani xadiid qaarkiisa hore uu badan yahay qaarka damban uu ka badan yahay ixdaa dabaqaatin laba ay ka koodmanayso waa badan yahay waa badan yahay marka haddii loo jeedo caziiz bimacnaahu isilaaxi oo in laga helo axadu dabaqaatii laba inay kusoo harto lan haddii laba ayna kusoo harin fi jamiici abaqaad laba ay ka batay mashhuur u galaya laakiin waxaa la rabaa si uu caziiz ku noqdo ee ruwaadkii dabaqadkooda kamid ah inay laba ku ekaato labana ay ka yaraanin ayna ka badnaanin hadday laba kooda badnaadaan gebigood mashhuuruu noqday hadduu ka dega labada iyo dabaq iska yar la arkana wuxuu noqonaya hariibka noo imaanay laakiin waxaa la rabaa eh, in ay hadday laba laba laba ka horeysa ay tahay waaba casiis laakiin laba saddex ka horeysa saddex afar ka horeysa afar shan ka horeysa ala nabi sal lau alayh wasalam hadday noqoto casiis maxaa labadii baan haysana taasaa loo jeeda taas marka ma yara way badanta axaadiis badan baa sidaas ayib marka casiiskaasaa la yidhaha idan eh, haddaad rabtid maa rawaahu isnaani can isnayni ama maa rawaahu isnaani faakar can isnayni faakhar bisharطi an yabqa aw an tabqa ixdaa dabaqaat alisnaad inayn yaa la rabaa inay mid un ay isnayn ku harto casiiskan waxaa weyaan sidaas ayib walaysa sharطa liلصaxiixi khilaafan liman zacma yani qolaa waxay ay leeyihiin almuctazila abu cali aljayaani musanifka al shaarixa kuu sheegay qolo badana waxa weeyaan sida noo imaan doonto yowma sabti dad badan baan kaga hadli doonaa sunnada waxa weyaan acdaa badan bay leh dad badan baa waxay doonayaan inay iska inkiraan sideeda marka waxay leeyihiin xadiid kasta saxiixa waxa uu shardi ah in marka uu yelyahay casiiz uu ahaado casiiz mashhuur mutawaatir laakiin xadiidka hadduu gariib noqdo oo axadu tabaqaati waaxid ay kusoo harto saxiix ma noqon karo waxa weeyaan wax lala yaabo kaas markaasay waxay leeyihin wahada sharط الbukhaari وmuslim qolaasaasay leeyihin likawnihim abcad الnaasi can الxadiid weeyaan maxaa yeelay alxadiid aladi اftataxa الbukhaari kitaabahu waa xadiid inama alacmaalu bالniyaad weeyaan waa sanay aan soo sheegnay lam yarwi can nabi ilaa cumar can cumar ilaa cumar walam yarwi can cumar ilaa calqama walam yarwi can calqama ila moxamed bn ibrahim الtaymi walam yarwi can ibrahim ila yaxya bn saciid اlansaari shalay waan cagsin yaxya ibn saciid ansaari baa dambeey ayib marka bal u fiirsa afar tabaqo yaa wuxuu ku yahay eh, gariib oo casiiz ma aha cumar keligiis hada calqama keligiis hada eh, moxamed keligiis wamaca dalika waa xadiid صaxiix biijmaci اlculamaa وxadiiثgu kul yaftتixu kitaabahu bihada الxadiiث الcadiim xatى qaala من العلماء من قال إن هذا الحديث هو نصف الإسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره marka hal yaqdir axadun miman lahu adnaa maskin min almacrifa bicilmi alxadiid an yaddaciya ana min sharti alxadiid asaxiix an yakuna casiizan abada waaba xadiidkii sidaas wa malaayiin axaadiid badan baa jirta fabihadihi suura marka saxiixa shardigiisa waxa weeyaan sida noo imaan doona alcudul wاlاtiصاal وcadam shurud wاlcila ilى غayri dalik shuruudaas haddaa laga helo dalbadan ha ahaadana keli ha ahaadana waa la qaadanaya waa noo imaan doonta marka inuu xadiid kastoo صaxiixa inuu aiiz inuu casiiz ahaado shardi ma ah maxaa markaan yani yaslux an yakuna casiizan lama diidan yaslux an yakuna mashhuuran lama diidan yaslux an yakuna gariiban aydan lama diidi kara macnay saas weya intaas baa loo jeeda khilaafan liman zacmahu ninkii sidaas sheegtau yidhi kullu xadiidin saxiix waxaa u shardi an yakuuna caziiza ninkii sheegtaan khilaafayna wer wax ka jira ma ah ayb kasoo gudub intaan casiiska ugu soo gudub ayb waraabicu alariibu waraabicu raabici waa maxay aw biwaaxidin kii ugu dambaysay waa mithaalkii hore aw biwaaxidintii raabic weeyaan marka algariibu midka oo afaraad الذي تفرد بروايته راو واحد هو الغريب saasaa la yidhahda idan xadiiث الغariib maxaa la yidhahdaa waa ma u baahnaba algariib min النaaxiya lugawiya waxa weeyaan macaani badan buu leeyahay algurba macaani badan bay leedahay ninka oo beledkiisa ka fog beled kale oon laga aqoon oo meelkan laga aqoonay ninkan غariib baa lagu magacaaba walidalika sumiya الmusaafiru غariiba sidaasaa laleeyahay طيب المؤمن التقي بين فساق وفجار وحلو على الغريب الغريب ولذلك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا معنيه لسباس وياه وددك مركا إسلام كهايستا وحين قرية دد مركا من بلاك سامان في سنة النبي هو مركا قد بغدواب الوليابي أروح أن تقيم أليس هذا معنى الغرابة ساسوه alariib cinda الnaxwiyiin wاlbalaagiyiin wagayri dalika waxay ku magacaabeen alkalima algariiba albaciida can اlisticmaal oo tafsiir u baahan markaas gariibaa lagu magacaaba walidalika xataa muxadiثiinta waxay leeyihiin kutub oo gariib اlxadiid la yidhaha alkalimaat alati nuqilat can الnabiy sal اllahu alيه wasalam qaliilat اlisticmaal laa yafhamuha alkaiir yaa gooni loo soo bixiyey markaasaa say dadka ugu dhumin macnihii xadiidka ahyaa gooni looga tafsiiro kaas ariib ba alaa kuli xaal lakin gariib bimacnaahu isilaaxi cinda almuxadisiin ma tafarada biriwaayatihi raawin waaxid marka bal u fiirso marka waxa weeyaan isna sifa muxayan ma laha casiizka iyo gariibka iyo mashhuurka waa sidii aan hore mashhuurka ugu soo saxnay oo dad baa waxay u haysaa hada xadiid gariib haddii la yidhahdo bas weyn waaba xadiid daciif saasna ma ah قد يكون الحديث غريبا ويكون في نفس الوقت صحيح sida aan kugu miaal inama aعmaal bالنiyat أxaadiث waa badan yahi وqad yakun الxadيiث غarيba وykun ضaعيifa وykun xasna وykun mوضوعa وhakda المهم إذا تفرد برواaيaة hada الxadيiث raawi واxد fahuوa الغarيb markaan isku soo daray waa kana وkulhaa wixii kale dhan aan soo akrinay isku soo daray وkulhaa siوى الأwli gibigeedao dhan marka laisku soo daro oo laga reebo kan hore kii hore waa maxay ma huwa man yacrif almutawaatir nacam wa kulluhaa siwa alawal mutawaatirki markii laga reebo aaxaad weeyaan marka alcaziiz markaasaa bilah almashhuur walcaziiz walgariib isku soo duubduub maxaa lagu magacaaba aaxaad baa lagu magacaaba waa ka marka axaadiis waxaad uqaybisa marka laba qayb almutawaatir والآحاد والآحادkii baa marka wuxuu kala dhaxaa almashhuur واlcaزيiز واlغarيib idan aaxaad macnahaas lafdiga lugawigiyuu ku qaaday markii aaxaad la yidhaahdo jamcu waaxid weeyaan oo bimacna algariibaad u moodaa marka luqa ahaan loo haa oo aaxaad axaadiisi keli ee saasaa loo fahmay saasna ma ah laakiin cinda musطalax اlxadiid waxaa loo jeedaa alaaxaad min alaaxaadiis ma siwa almutawaatir bimacna anahu yashmal almashhuura wاlcaziiza wاlgariib marka wa fiiha aaxaadkii waxaa ku jira buuri almaqbuulu wاlmarduud waxaa laga heli karaa axaadiistii aaxaadka aheed oo ka koobneed mashhuur iyo casiiz iyo gariib ka koobneed waxaa ku dhex jiro almaqbuul xadiis la aqbalay bimacnaa maqbuul waxaa loo jeedaa asaarix lixtijaaj marka maqbuulkaas waxaa soo gelaya alxadiiu صaxiix walxadiiu xasan maqbuul baa laisku yidhaha idan maqbuul lafdiga ah waxa weeyaan liannahu saalix lixtijaaj maadaama u yahay maqbuul baa lagu magacaabay ayib walmarduud baa ku jira marduudna waxa waaye maa siwa asaxiixi walxasan marduud baa la yidhahda waa xadiidka daciifka ah <clears throat> marka marduudka ha noqdo mid iska daciif ah ama mawduuca gaar hadduu rabeen marduud baa laisku yidhahda ayib maxaa marduud iyo maqbuul maxaa maxaa looga helay wuxuu leeyahay musanifku waxaa looga helay litawaqufi alistidlaali biha axaadiidkaas oo aaxaadka in la soo dariishtaa waxay ku taagan tahay cala albaxthi in la baarbaaro can axwaali ruwaatiha ruwaadkeeda oo xadiidkaas soo wariyey xaalada ay leeyihiin oo min jarxin wa tacdiilin ah in la ogaado yaa loo baahnaaday saas daraadeeda waxaa laga helayaa almaqbul almardu kaasaa loo jeeda markaan kugu celiya meeshaas wa fiiha almaqbulu walmarduud maqbuul laba qayb waa kan kugu sheegay walmarduud wixii inka soo haray wa labadaas maxaa maqbuul iyo marduud axaadiid aaxaad looga helay ciladii waxaa weya litawaquf alistidlaali bihaa axaadiidtaas aaxaadka in la soo deliishtaa waxay ku taagan tahay oo lagama maarmaan u eh cala albaxi in la baarbaaro can axwaali ruwaatihaa axaadiisa axaadka ruwaadka soo wariyeen xaaladooda in la ogaado oo min sixatin aw min tajriixin wa tacdiilin in la ogaado ayib marka macnaheed maxay noqonaysaa xadiid kasta oo aaxaada xugum gooni ma laha waxay u baahan tahay ragga ayay wariyaan qariib ama ha noqoto ama caziiz ha noqoto ama mashhuur ha noqdee kuwa soo wariyaan oo ruwaadka unbaa la fiirinaya hadday rafcu duul ay noqdaa istinaadkeeduna muttasil u yahay laysa hunaaka cila walaa shuduud leh waxaa waa buu galaya haddii intaa mid kamid la waayana marduudkii buu galaya marka wuxuu filay musanifka xugum oo caam axaad lama siin karo waxaan loo sii karaynin liannanaa muxtaajuuna ila albaxhi can ruwaat hada alxadiid bas sidaas buu musanif ku fi tawaquf alistidlaali biha cala albaxhi can axwaali ruwaatiha laakin duna alawal midkii mutawaatirkaa ah, shale maxaan idhi mutawaatir laa yundaru fi rijaalihi maadaama dad badan ay wariyeen bihadihi lkasra alkaafira inay been isku waafaqaan ay fog tahay lama dhahaya aladi rawaahu hada caadil miya kana kadaab miya lama dhahay waa la iska qaadanaya mutawaatir marka duuna alawali aaxaadkii un baa kuu soo hara ayb waqad yaqacu fiiha ma yufiidu lcilma annadariya bilqaraa'ini cala almukhtaar musanif waxyaalaha ula keliyahay zawaa'idiisa ay kamid tahay wuxuu le waqad yaqacu fiiha fiiha axaadki bay ulaabanaysaa walaxaad yashmalu tilka halaaa alatii sadaqa dikruha waqad yaqacu fiiha aaxaadki inuu dhaca la arka maa yufiidu alcilma wax cilmi faa'iideynaya annadariya ee fiirfiirinta loo nisbay bilqaraa'ini calaamayaal ku faa'iideynaya cala mukhtaari qowlka wanaagsan haddaan qabanna bay kule ayb musanifka waxaa ujeedaa waxaa laga yaabaa buu kuleeyahay khabarkii aaxaadkan kuu soo sifeey asoo aaxaadka saxiix iyo daciif iyo xasan laga heli karo marka qaarkeed waxaa laga yaabaa asoona aaxaad ah darajadii mutawaatirka ou faa'iideynay oo cilmigii oo yaqiiniga ahay inuu faa'iidayaaba la arkaabo haddii qaraa-in laga helo asoona aaxaad ah laakiin qaraa intu qawiihi cilmu nadari waxaa loo jeedaa waa cilmigii yaqiiniga ahay laakiin can ariiqi nadar baa lagu gaaray tawaatur laguma gaarin nadar waxaa weeyaan tartiibu umuurin macluuma yutawasalu biha ilaa cilmin jaazimi ama madnuun waa la yidhaha labada waxaa weeyaan dad gaar ahaa garan kara xadiidkan waxaa laga yaabaa inuu iska mashhuur iska yahay laakiin almukhtas min ahli alxadiid marka u feeriya ruwaadkaas iyo darajada ay leeyihiin min asiqati waalcadaalati waaltabti waalxifdi وحوى يتأكد لديه أن ما رووه ثابت جزما لا شك في ذلك وحقيقة مركان هذا العلم الذي توصله يعني توصل بنظره وعلمه وثقافته في علم الحديث بينما منك كلا أو أن علم لا تتحسك ونوسا قرينا لغيان مركا علمك النظري وحليري ضد ير أو في ردس قونو إله يجار فيه لكن علمنا وفائدينا يا أو علمك بمعنى وحوله وعلمك يقيني وهي تقريبا marka bilqaraa'ini calaamayaal qaraa'inta waxaa lagu miaalay musanifkan shaarixan hoos waa kaaga sheegay waxaa kamid a ah buuri kownu lxadiidi fi saxiixayn xadiidkan kan mutawaatir ma ah laakiin duruq badanna waa leeyahay fi saxiixayn bimacnaa itafaqa albuhaari wa muslim calaa riwaayatih waxa weeyaan lianna bukhaari iyo muslim waxyaalaha xadiid kastoo saxiixa ma aha waxay wariyaan asaxu saxiix ayagoo mid kastaba saa shardigiisa u yahday isa sii waafaqaan darajadii saxiixnimada way sii dhaafaysaa nooc siqa dheeraad ay ku siinaysa waa qariina weeyaan waxaa kaloo raacsan kawnu lxadiidi mashhuura mashhuur waa maxay lahu turuq mutabaayina turuq badan duruqdaas badan kul ariiqin bixaddi daatihi saxiix buu xadiidku ku yahay markaa xadiidkan shan uruq ou leeyahay shantaas uruq mid kastoo goonigiisa uu saxiix ku yahay marka saxiix saxiixkan lagu daray ku kale lagu sii daray ku kale lagu sii daray ku kale lagu sii daray meeshaas waxaad ka qaadanaysaa bimacnaa kuwa oo halka xadiid oo saxiix aadan keenayn baad keenaysaa ayib waxaa kamid a baan uu leeyahay alxadiid الذي رواه الأئمة المحدثون أئمة واوين من أهل الحديث والاختصاص والفقه أحاديث أي وريان oo haddana yushaarikuhum غayruhum waxa weeyaan waa daraja dheeraada oo waxaa laga yaabaa inuu faa'iideeyo ashbah maa yakunu bilxadiidi almutawaatir waxaa lagu misaaliya masalan xadiid oo kale oo warinaya naafic mawla ibni cumar oo kale naafic waxa weeyaan addoon muusa ah laakiin riwaayat alxadiid marka loo yimaado wax la tartamay waa yari naafic waa imaam min a'imati alxadiid rawaahu hada rawaa hada alxadiid washaarakahu gayruhu mithla mithla saalim والzuhri ila gayri dalik yaa la wariyey warawaa can naafic malik malik ibnu anas waxa weeyaan laa yuqadam في الحديث غيره مع أنه من أصحاب المذاهب لكن وحويا من الأئمة الذين يرجع إلى قولهم في الجرح والتعديل مالك بن أنس وعلى رب الله مالك بن أنس باوريه طيب وشاركه غيره هذا ذكروا أسئلة لمدع يا يا كوري وهكذا marka aimada saas u waaweyn oo haddana keligood ayna la kelima qono dad kale ay la wanaagsadeen xadiidkaas maxaa yeelay hada alimaam bixaddi daati xadiidkiisa min asaxi saxiix fakayfa idaa shaarakahu hayruhu darajadu way sii fogaanaysa marka waxaas qaraa-in baa la yidhaha marka qad tajtamica haadihi kulluhaa qad yakuunu alxadiidu bisaxiixayn wayakunu fii nafsi lwaqti mashhuura waqad yakunu mima rawaahu la'ima intaasoo dhan markay u kulanta waxa weya wax qiimo badan intaas ka marka uma algaraabatu ima an takuna fi asli sanadi aw laa falawalu الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه طيب ثم الغرابة غرابة الأحاديث الغريبة صاشا المسماء ما تفرد برواية راو واحد باسوني ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند إن الحديث كان غرابة أي كذا مال سند كأصل كيس إلى بأصل السند وحا اصطلاح لو مثلا حديث أو yaqaana masalan xadiid oo kale yarwihi sufyaan athawri can الzuhri can salim can ibni cumar can الnabiy sala allahu alayh wasalam marka xadiidkaas wuxuu leeyahay asal waxaa lagu magacaaba meesha nebiga jirtayaa lagu magacaaba meesha uu u dhammaaday xadiidka can fulan can fulan can الnabiy sala allahu alayh wasalam marka aslu lgaraaba inay ka gasho xadiidka inay awalka ka gasho oo meesha ugu dambaysa ah meesha ugu dambaysa inay ka gashay oo waa maxay markaas tafarada can riwaayati fi hada alxadiidi can nabiy sal allau alay wasalam eh, saxaabiyun waaxid kola waxay leeyihiin saxaabada hal wari ama toban hal wari waaba isku mid alcibratu biman duna saxaabi sidaa saas dhaha hadday saas tirahdo markaan taabicigii masalan lam yarwi can ibni cumar ilaa ibnuhu saalim oo kale kasoo qaado saalim marka walow saalim waxa ka dambeeyaba ha bato laakin xadiidkana waxaan leenahay waa gariib وqراaبته dkلت في أصل سنده بmعnaa meeشha ugu saraysa ka gasha marka taas waxaa lagu magacaabaa waata noo imaan doonto imaan أwlاa inayna ka gelin أwlka ee meesha dambe ay ka gasho war u fiirso فالأول midka hore oo أصlu سند ka galo الفrd المطلق baa la yihahda in وaqعaت الغراaبة في أصل السند كأن يتفرد برواية الحديث تابعي واحد كسر قال على القول الثاني هذا كقضى مركا وحويا وحلو مقعادة حديث غريب وطبع فرد مطلق وحويا غريب طبعويا يعني غراب لملكة ما بحي كرم معين ما دام منك الصحابي كي ولا كي نغضي أما تابعيا من أين تأتي له طريق ثاني حتى تقويه ما ما هو يعني وحويا غرابة طبعويا الفرد المطلق عليه ذلك yani waa waa qariibnimo oo mutlaq wathani midka labaad hadday nisbiga ka geli asalka ka gelin waxaa lagu magacaabaa alfardu nisbi baa lagu magacaaba bal ada u fiirso xadiidkan kan e falnaftalid ana ah hada alxadiid rawaahu cimraan bnu xuseyn can الnabiy sala allahu alayh wasalam wa rawaahu canhu taabiciyaani iska soo qaada saciid ibn musayib moxamed ibn sirin ka soo qaada labadaas ayb marka waxaa lagu leeyahay farawaa can saciid jamaaca warawaa can muxamed waaxid marka waxaan leenahay xadiidkan saciid iyo muxamed baa ka wariyeen cimraan laakiin tafarada can muxamed bni siriin eh, rajulun waaxid xadiidkii markaad u fiirisatid gariib ma ah maxaa yeelay tabaqadan waxa weeyaan maxamed iyo iyo saciid baa iskula jira wa rawaa can saciid jamaaca oo qariib ma ah laakiin binisbati faacan moxamed geeskiisa u baxay meeshii laga rabay sidii maxamed dad baana igu wariyaan sidii saciid igu wariyaan oo kale hallin ka wariyay marka waxaa lagu magacaabaa waa qariib oo gaar ah nisbi macnaha qaraabo oo xadiidka uga gashay maaha meel ka mid ahay ka gashay waa intaas weeyaan meel gaar ahay ka gashay marka waxaa leeyahay alxadiid tafarada can moxamed ibni sirin masalan falnaftarad yaxya bni saciid oo kale yaayaad khalaas marka waa waa fardi ama waa qaraaba nisbiya oo gaar ah ee qaraabadii mutlaqa ahayd ma aha taasaan leeyahay wayaqilu waxaa yar ilaaqu lfardi calayh wayaqilu waxaa yar itlaaqu alfardi calayhi in lagu magacaabo oo lagu tilmaamo markuu marku qaraabada ay nisbi tahay in fardi la yihahdo waa yar tahay maxaa la yihahda qariib baa la yihahda laakiin fardi waxaa loo isticmaalaa midka guud oo xadiidka dhab ahaan wada wadagelay laakiin meel gooni hadday ka gasho fardi laguma magacaabo fardin waa fardigii qariib waa isku mid fardi waa mid midna ka noqda qariib midna ka laakiin qolada muxadisiinta waxay ku magacaabaan qariib midka nisbiga sida badan oo gaarka ah shardina waxay ku magacaaba midkaasu saa ka galay oo gebigiis wada galay marka labadii min naaxiyat dalaala marka istilaaxaan oo min naaxiyat isticmaal has isku tahay laakin yajuuzu an tusami cala kuli waaxidin minhuma algariib walfardi waa isku mid le asarka ha ka gasho nisbaanka waa lagu magacaabi karaa laakiin waxaa badan midka asarka ka gashana fardi baa loo gaarayaa sida badan midka ay gaar ahaan u gashana waxaa lagu magacaaba gariib laakiin waxaa banaan mid kastaba in fardi iyo lagu magacaabana waa banaan wayaqilu ilaaqu lfardi fardi mudaaf ilayhi weeyaan ama kitaabka lfardi buu dhayaa khata wayaqilu ilaaqu lfardi caleyh sidaasaa loo jeeda billahi tacala tawfiiq sala allahu wasalam cala nabiyina muxamadin waalihi wasaxbihi ajmaciin qala almualifu raximah llahu tacaala وخبر الآحاad بنqل عdل tam الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته waxaan ka soo hadalnay darsigii noogu dambeeyey khabarka markii hore waxaan wuxuu u qaybsamaa laba qeyb almutawaatir waalaaxaad mutawaatir waan soo tacriifinay tacriifkii mutawaatirkaa wixii ka soo haray oo dhan waxaa la yidhah baan idhi aaxaad aaxaadka macnaheedu ma aha sida lafdiga cibaarada ay ku tunasinaysa lugawiyan ma aha ee waxaa loo jeedaa maa siwa almutawaatir waalaaxaad tashmal almashhuur waalcasiiz waalgariib saddexdan oo aaxaadka uu jamcinaa waxaa soo niri markii noogu dambaysay wa fiiha almaqbuulu waalmarduud yani waxaa laga heli karaa wax maqbuul ah oo la xujaysanayo fi alcaqaa'id wafi alaxkaam wafi gayriha iyo wax oo marduud ah oo aan la xujaysanayn ayb marka maadaama saas ay tahay yaa musanif wuxuu ka bilaabaya aaxaadkii qaybkoodii maqbuulka ahaa aaxaadkii qaybkiisii maqbuulka ahayd ka bilaabaya marka maqbuulka waa aqsaame wuxuu ka bilaabay alxadiid asaxiix alxadiid asaxiix marka musanif wuxuu leeyahay wa khabaru alaaxaadi marka khabaru alaaxaad markii la yidhaahdo yii kaa noqonin bimacna alghariib yuusan kaa noqon khabar alaaxaad markaan leenahay waxaan u jeednaa maa yashmal almashhuur waalcaziim waalgariib baan u jeeda marka khabarkaas aaxaadka in kaana haddii uu yahay binaqli caadlin ninka soo warinaya ee soo guurinaya nin caadil ah haddii uu yahay taami dabdi dabdiga oo xifdigiisana taam uu yahay muttasili sanadi isnaadkiisana uu xariiro hayri mucallalin cillana ayna ku jirin walaa shaadin shaadna aan ahayn huwa saxiixu lidaatihi weeyaan xadiidkaas waa saxiix oo saxiix lidaati ah ayib marka tacriif alxadiid asaxiix musani saasuu ku tacriifay cibaarada mashhuurka oo la yaqaana ma اtasala sanaduhu binaqli اlcadli الdaabidi min awalihi ilaa muntahaahu min gayri shuduudin walaa cila waa isla macno le weeyaan ayib marka binaqli cadlin baa nigi binaqli cadlin markaan leenahay cadligaas maxaa loo jeeda cadliga waxa weeyaan fi sharci qur-aanka meelo badan buu ka soo arooray bimacna alcadli lagu sheegay wa ashhiduu daway cadlin minkum ilaahay subxaanahu watacaala uu ku yidhi marka cadligaas tacriifaad badan baa loo sameeyaa waxaa la yidhahdaa maxaa loo jeedaa cadli waxaa la yidhahdaa huwa alistiqaama calى طaacati اllahi والاجtinaabi can اlkabaa'iri وacadam اlisraari calى الصagaa'ir maca almuxaafadati cala almuru'aat waxa weeyaan tacriiftaasa ugu shaamaysa qofkii markuu caadil noqon karo horta waxa weeyaan in uu ahaadaa nin horta istiqaamo leh oo daacaadka ilaahay ku toosan bimacnaa annahu laa yufarid fii tarki waajibin min waajibaat alislaam bicamdin waistimraar qofkoo salaada waa tegi kartaa khata'an oo gayri dalik qofkii waa inuu lahaadaa baa lihi istiqaamada istiqaamada maba lagu heli karo min baabi ata'kiid walibaaxa waxaa lagu yidhahdaa inuu haddana ijtinaab alkabaa'ir inuu ka fogaado haddana kabaa'ir waa maxay ninka istiqaama ma la dhihi kara ilaa idaa tawafara fiihi shartaani almulaazama cala taqwa walijtinaab cani an aliqtiraafi bilkabaa'ir intaas markii lagu daray yaa waxaa laleeyahay cinda almuxadisiin haddana ninka xadiidka laga qaadanaya cadaalada waxaa u gooni ah maca almuxaafadati cala almuru'a waxyaalaha dadka macsina aanba ah lagu tirinaynin wanaagna aan lagu tirinaynin laakiin dadka ay u arkaan inay xun tahay inay ka fogaado weyaan inuu ka fogaado wa nin yar oo nin oo caruur la carayaaraya kubad meeshaas kula cayaaray jidka oo kale nin raashinka jidkaas la oo asagoo iska socda iyo nin meelaha maadini oo dumarka iyo ragga iska wada kulmaa iska fadhiisanayaan aan marbaba aan lahayn tafriiq aan lahayn waxaa la yidhahdaa laa yuxaafid cala almuru'aat marka ninka sidaas oo kale wax laga maqli maayo ayib cadaalada qole waxay leeyihiin man lahu malakatun taxmiluhu cala ataqwa maca alijtinaabi can ilmacaasi min shirkin wafushuuqin wabidcatin waa la yidhaha sida musanifka shaarixabu u sheegay labadan waa isla meesheeya almuhim waxaa weeyaan cadaalada waxaa loo jeedaa qofkaan cabsi ilaahay oo ka reebaysa an yatajara cala kadibi fii xadiidi rasuulillah markan meeshaan joogin taasaa loo jeeda ayadoo cadaaladii kala gooni la iska sii rabo laakiin khusuusan waxaa weeyaan cindahu min altaqwa waalwara maa yamnacuhu min alwuquuci aw altacamudi fi lkadib calaa rasuuli illah waa shayga ugu muhiimsan weeyaan ayib taa waxaa weeyaan waa cadaaladii waxaa la yidhi taa mid dabti haddane qaybta ku xiga inuu dabdigii inuu taam yahay baa la rabaa dabdiga waxaa loo jeedaa min naaxiyati alxifdi weeyaan lagama yeelayo qofki kownuhu nin taqi uu yahay yuxaafiz cala alcibaadaat wa calaa qiyaami alleyl marka dabdiga waxa weeyaan taami dabdi markaan leenahay qofkaan lagama rabo keli ah markii cadaalad laga helo alcadaala waxdaha laa takfi waxaa loo baahan yahay inuu cindahu dabt bimacnaa cindahum daakira iyo xasuus iyo nafkii oo maqlay sidiisa inuu xifri kara ayaa loo baahan yahay ayib marka dabdiga laga hadlayo kaa weeyaan waa mid muhim jiddan ah marka nin waxaa jira cibaado laga badnayo wanaag laga badnayo laakiin hadalkii maanta loo sheegay berri waa iska iloobay ninkaas waxaa laleeyahay min anaaxiya alcadaala ha joogtee laakiin jaanib ataani wahuwa almuhim aydan yaa laga waaysan yahay wahuwa alxifdu weyaan marka dabdiga waxaa la yidhahdaa waa koobid markii loogahan la yidhaahdo laba qi ninka nin oo ku kalsoon oo wuxuu maqla xifdinay inuu yahay waa waa mucdam almuxadisiin waxa weeyaan musiiba ilaahi wuxuu subxaanahu watacaala kuwa tijaabka ayagoo dadka waqtigaa jiray bay u badnaayeen iyo sidii aan xasana kaga soo sheegno yani quwatu daafici diini iyo xubuhum lisunati nabiy sala allahu alayh wasalam iyo waxa weeyaan intazaja bilaxyihi marka taa waxay keentay antidaacidan maaraxaysa sunati nabiy sala allahu alayh wasalam ayib marka taa waxa weeyaan waa minhum jidban dadkii هو حجر عليه مطلع حيث أنه يحفظ ويؤدي عند طلبه للحديث حتى لا طلب يكون خير فرح وحالو هليو ضبط كتابي بالبلد أجناء الجاسرين كتب القرآن وحال جرى مجلس وصيان وقال وقال سنة إلا بليلا من تحافظ تعالي يقال حسنا يجلس ويسمع من الشيخ بإسرائيل واستماعه آثار حذفنا ثم يستقبل إلى شام والبقية الباقية تجري يملي ببذوء وبتأني بالترتيب إلى لونين بس عن ذاكرة قوية عن العين والقرآن العين حديث من أوله إلى آخره ويحفظ هذا الكتاب عنده بعد أن ينتهي من كتابته يعيد على الشيء ما كتبه أو يحكم في القرآن ويعبر كتبه ما في القرآن كونه ما يستلمه laakiin maqaalku wuxuu leeyahay waxaad noo sheegay sidaa nooxaa buu leeyahay calaamada isu yaqaana baa lagu daray oo saxdi ah ayib markii saa loo qaato calaamadaa ninkaas marka idaa tuliba taxdiid ya'tii bikitaabihi walaa yuxadid ila bikitaabihi ninkaasna waxaa lagu magacaabaa taamubadi weeyaan laysa min daakiratihi inamaa huwa min kitaabi waa maqbuul weeyaan waxaa la diidayaa ninkaas oo sida xaalkiisa ay ahayd marka qaarkeed waxaa laga yaaba kitaabka inuu guriga kaga soo baxo yowma nacta marjacda yuxtaaju ila maa cindahu min axaadiid fabacduhum yatajara cala taxdiid walaysa cindahu min adaakirati ma yu'adilu marka yatawarab marka waxaa leeyahy fulan kaana saxiixa kitaab تعدل يراد بمعنى أنه حدث من كتابه كان حديثه محتجا به وإلا فليس بحجة فعليه هذا الرجل يمكن احتمال كتابه وها haddii in xadatahu min xifdihi gaaliban yulaqis baa laga diiday aladiina yactamiduuna cala daakilatihim way wanaagsan yihiin laakin qad yadra cala alinsaani axyaana min alduruufi dunyawiya maa yajcalu caqlahu yaqtadi qofka dhibaata ku dhici musiiba ku dhici karta caruur buu weyn karaa xoolo buu weyn hore daakiradiisa iyo tumaaniina istiqraar dhowr biin buu galaa laakiin maanta dhibaatadaana ku dhacday waxaa laga yaabaa xifdigiisi inuusan noqon marka waxaa lii ninkaan ikhtilaaf fiiha fircooniy waxaa loo baahnaanaya marka in la ogaado min yowmi bada-a yaqtalu iyo qabla dalika lakala ogaado famaa xadatahu qabla tamayuri yaqbal xadiid wamaa kaana bacda dalika falaax waa laimaan doonaa bal xataa alikhtilaaf wey mid kastaba marka cuyuubuu leeyahay oo lagama maarmaan qofki inuu markaa xajiyo weya ayib waxaa dheeraade muntafidi sanadin u ahaadaade sanadkii uu xaliyo sanad waxaa la yidhahda نقل الاقوال والاحاديث في السلف لا توجد عند جميع الامم الا عند هذه الامه. اممتي ورغم نوح بقيه وقال له لكن امه محمد متمثله في المحدثين لا يوجد ذلك نقل اخباره واحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح النظيف. فتوحوا nin fulaan baa ii sheegay ninkaabaa ninkaas ka soo guuriyey ninkaabaa ninkaas ka guuriyey ilaa markaa weyaan xadaanii fulaan xadaanaa fulaan can fulaan can nabiy sal allahu alay wasalam marka waxa weeyaan iktisaalka sidaas weyaan bimacna an yakuna kulu raawin qad akhada alxadiida min fawqa intaas waa muhimdi marka waxaa iman doona aqsaan badan tajliis iyo irsaal iyo waxyaaba badan oo itisaalka laina laakiin hadda midkaan gahandayna waxa weeyaan ida samica kullu muxadisin can ilaakhar haakada ila nabiy sal allahu alay wasalam taasaa waxaa layidhahda itisaalu sanadkaas itisaalu sanadkaas baa sanadka wuxuu bilowday markii fitnadii cusmaan ay dhacday sida cabdullaahi ibnu cabbaas iyo kayruhum ay yidhahdeen أول مرة وحيه كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن معظم الموجودين كانوا من الصحابة ولا الأخذ به إنني ما كيد عليه وحي بعد قصد يعني عد كفتا أن تأتي بأحاديث تؤيد مذهبها فيه ولا بايران عدالة بايرات وحلو بان مكان إن ليلة sumuu lana rijaala marka faman kaana min ahli الsunati wاlwaraci wاlcadaala ukida axaadiiثu waman kaana min ahli ahwaai min albidaci waayriha uriha axaadiisa sidaas ayay ka bilaabeen marka fi zamani taabiciin alawaail laba isnaad waa dhimaan ayib marka mukhtasir sanad waxa weeyaan waa bi hadihi طariiqa غayri mucallalin walaa shaadi xadiiskaas waxa weeyaan shuruuddaas markii oosat yaa waxaa laga rabaa an laa yakuuna mucallalan oo noo imaan doona fani mabxadka cilada ina waxaa layidhahdaa sababun qadiyun raajixun fi sixati xadiidi maca ana aahira salaamatu minhu waa ka layidhahda weeyaan waxay gashaa xadiid markii saa loo fiiriyo isnaadkiisa saxiix uu yahay rijaabkiisa siqaat dulbaad ay yihiin muntasibu sanad ah dhan bay gashaa cilo yar iska jiraynin baa geli karta waxaa lagu magacaabaa ninka cilo baa layidhi masalan ka soo qaado xadiidkan kale rawahu fulan can fulan can fulan kullum biqaadi asbaab laakin bacda albaxi cinda nuqaadi muxadisiin waxaa laga ogaan karaa waxaa laleeyahay hada fulan wain kaana iqatan daabitan وعاشر فلانا إلا أنه لم يلقه في مكان من الأمكنة وإيشو قال وقتي لكن بعد التتبع وحيث الناس العقيمة كل ولا لا مشروع مع التلاميذ laakinahumaa lam yajtamica iطlaaqan waxaa lagu magacaabaa ibtaal khafi nooc min alcilla weeyaan ibtaal khafi waa noo imaan doon almuhim waxa weeyaan cillada waxa weeyaan waa il caam oo xadiidka daahirkiisa saxiix inuu yahay moodo oo dhan baa lagu yay gashaa waa cilla khafiya laa yaclamuhu ilaa qaliilun min almuxadisiin saas weeyaan walaa shaadin inuusan haddana ahaanin shaad waa nafsu shay waa nooc min alcilla maca dadka muxadifiinta labay ka dhigaan laakiin xaqiiqada waxa weeyaan ashaadu waa nooc min alcilla maxaa yeele waxaa la yidhahdaa bal haddii tihaahdo alcilla boqolkiiba sagaashan taati can ariiqi shuduud haddii tihaahdo sax bay marka shaadu waxaa la yidhahdaa mukhaalafatu fiqati liman huwa awsaqu minhu ima baqtan wa ima cadadan kayfa dalika waxaa laga yaabaa imaam kabiir jidda inuu xadiidkaa wariyo maalik can naafic can ibni cumar wakaba iyo yaqaan masalan markaa maalik baa warinay can zuhri can saalim can ibni cumar oo kale waxaa loo yahay zuhri talaamiid badan oo leeyahay min baynihim waa malik xalla axbat nnaasi bizuhri huwa malik laakiin wuxuu leeyahay waa kale oo waaweyn waxay ka mid yihiin masalan sufyaan ibni cuyayna yunus ibnu yaziid alayli maxaa la yidhaahdaa macmar ibn rashid moxamed ibn lwalid azubaydi ila kayri dalika waxaa lagu magacaabaa altabaqatu lula min asxaabi zuhri markan rawa xadiid malik can zuhri cala wajh وخالفه مثلا أربعة من أثبت الناس في الزهر على وجه آخر يخالف ما رواه مالك حديثنا وقالنا ذلك وإن كان ثقة ضابطا إماما مقتدا به يرجع إلى قوله في الجمع والتعديل لكنه لما خالف من هو في درجته وأكثر منهم عددا يرد رواية مالك وعلنا رواية شاذيان لأن مالكا خالف من هو أكثر عددا حدث لما هو مالك أثر وحلالة الحطب وخيابها وحال ما وحال ما بعد أسئلة لم يدعم لمدة ومن ناحية القوة والضبط السيدة ينفع هذه شبت عن مكان وحوية مثل قال قال مثل جماعة الأيوية أما لهم ما اختلاف مثلا هو مالك عن الزهري حديثا على وجه وخالفه يونس بن يزيد الايلي نقول الان يقدم مالك على يونس لانه اقوى واصل من يونس متى مخالفه الثقه او معمر يونس علينا لمن هو اوثق منه وهو مالك بالنا في هذه المرة marka mukhaalafada waxay ka timaadaa imaa laba qaawo inay ka dhacdo oo midkooda aqwaabilan aakar wakilaahuma iqa yuukhadu man huwa qawta yani ninka bidaiga saraya la qaadan ama waxa weeyaan laba raawi ma ahe majmuuca muqaabila waaxid ama majmuuca muqaabila ithnayn oo darajaadkoodan ay mutaqaariba ay tahay marka waxaa la leeyahay mukhaalafatu fiqa liman huwa awsaq man yahay liman huwa afta baa la leeyahay waa nooc min ashaad weeyaan nooc waa nooc imaad manashaadka amtiladiisa مسألة يعني مبحث وحصول وطبعا سنمر إن شاء الله طيب هو صحيح لذاته حديث أهل شروط أصلها حديث أهل شروط أصلها لا وحالتك حديث صحيح متصور وعادل وضابط متصور مستوى كما حيث كما تشترين كما جرى حديث أسمك وحيث هو الحديث الصحيح حديث الصحيح ما كان يجب المقصد المصير إليه والقبول به والحجة فإنما تكون عليه حديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجري لا عبرة بأقوال من بعده لا من الصحابة ولا من الأئمة ولا من غيرهم لأنه لا يثبت قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وشيء ومنك مؤمنك كعقيدة وقاتوية يعني وحوين حديث وأن قادر يعني قادريا ما دام إذا وافق مذهب إمامي وأن قادريا هدو خلافا وإسك داينا ديبتها وحبين علوم الحديث حديث كدرس وقتي فهو قال لأنه أصلا ما مبر ميس ندبة إن كنت هديبا قصد كهذا الآية هل هذا الحديث هل قال به فلان حتى آخذ به حديث كان وأن إسكدين عديبة إسكدنا وأيضا لأنه تكثر الحجة على نفسه لكن أجمع المسلمون على أنه ليس لأحد مع رسول الله قول إطلاقا فأسمعت أيت هاي حديث هذه وقوف كان أولى حديث رسول الله نعم ينظر في أدلة آه الأئمة المختلفين سواء في العقيدة في الفقه في غير ذلك والله في رأي لكن فمتى ثبت الحديث صحيح وليس هناك أي معارض مؤمن وحول إنه إذا سمعنا وأطعنا بس حديث صحيحة بهذه الشروط المتفق عليها عند أهل العلم هديب لها إذا صلى وقال لكن واحتروا ما إيمان كان ما بجر إلا إذا جاء حديث أقوى منه فيكون هذا شاذا والآخر معروفا أو مقبولا طيب مصنف حوله وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف حديث صحيح cadaaladiisa iyo warciisana meesha ma dhaafi kartaa baa dhigi maadaama maa fii nihaaya kulamaa tamakkana alinsaan biاlitisaaq bihadayni اlwasfayn kaana riwaayatuhu aqwa min gayrihi ninkaa waxa weeyaan xaafid wa hada xaafid lakin hada akharu xifda labadii xadiid waa isla saxiix laakin hada waxaa leedaha saxiixiisa waxa weeya aad buu usii saxeey marka iyagoo labadii xadiiday labada qof wada wariyaan ay wada saxiix tahay yaa waxaan leenahay haddana saxiix oo dhan weli darajo ma ah fahunaaka saxiix wahunaaka asaxu saxiix wahunaaka daraja wasatiya ila gayri dalik maadaama almarjiciya ay tahay dabdiga iyo xifdiga qofka raawiga laga rabo ay tahay taasna ayna koobmi karin waxaa loo fiirinayaa yani kulama ixtamalat hadihi alawsaaf fi raawi kaana maa yarwihi acla sidii aan kuu sheegin aytaan dhumin oo weligaa waxa weeyaan alcibratu biaqali ruwaati daa'iman hadana أعلى سيدي أنفوش أين أي كانوا من ولد وحويا العبرة بأقل الرواة دائما هذا إسناد كان وحويا ثقة ضبط ولي هذا كذا وثالث وثالث لكن الرابع واثقة لكن ليس عنده من الضبط ما عند تلامذته حديث الدرجة دي سي أصح شيء وكسود لأن العبرة أضعف الرواة حفظوية سنة كان هذه أفر كجر فواني كان ثبت ثبت هو درجة ثقة كسر كان ثبت هذا ثبت laakiin low kaana araawi sabtun can sabtin can sabtin can sabtin saara asaxa saxiix saasuu noqon lahay laakiin maadaama halkaa uu soo gala alcibratu aqalu ruwaati daacfan ama aqalu ruwaati xifdan saas marka watatafaawatu way kala tagtaa baa leeyahy way kala dheeraa rutabuhu xadiidka saxiixa darajaadkiisa waxay ku kala fogaataa bitafaawuti haadihi awsaaf awsaaftaatan oo soo sheegay oo ah alcadaala wadabt waquwat litisaal wacadam lcilla washuduud kulama ay sifaatkaas si toosa ah looga helo kulama irtafaca alxadii weeyaan kulama irtafaca alxadii saas weeyaan waxaa looga faa'iidaysanayaa sifaatkaas oo dhan cinda alixtilaaf haddii nin sifaatkiisa ay sarrayso oo xadiidkan wariyo calaa wajhin mid sifaatkii ay laga helay laakiin ay naaqus tahay oo wariyo hadday marka iskhilaafan haddii labadoo laba xadiid kala wariya mid kastaba saxiixa dhibaato mala laakiin way kala tageen yani hada yarwi wajhan yukhaalifu alaakhar marka midkood waa midka daciifka oo yar baa la celina daciif iyuu baahana duu qaba ayb musnif wuxuu uri wamin ثuma qudima صaxiifu الbukhaari ثuma muslimu ثuma sharطuhuma wamin ثuma sidaa daraaddeed lou leeya musanifku maadaama amin xadiidkii tafaawat rutab xadiidi صaxiixi tafaawut اlawsaaf yaa ku dima saxiixu lbukhaari bukhaari saxiixiisaa laga hormariyey calaa saxiixi muslim uma muslim baa la hormariyey uma shartuhuma maxaa yeelay markii bukhaari loo fiiriyo ashuruud alatii yashtarituhaa liraawi alatii yarwi biha alaxaadiid shuruudda uu qabanaya marka loo fiiriyo aqwa min shuruudi muslim masalan muslim oo kale wuxuu leeyahay yakfi min naaxiyati itisaali sanad wuxuu leeyahay labadii raawi inay isku casri ahaadaan ubaa shardi ah in la ogaanin inay kulmin na shardi waayo haddii la ogaado inay labadoodii ay meel inay labadoo isku casri ahaayeen walowba aan la ogaanin inay kulmeen xadiidku waa ka aqbalaya muslim baynama albukhaari wuxuu leeyahy laa waxa weeyaan laabudda min alluqya walow mara waaxida shuf alitisaal si loogu kala tegay min naaxiyati quwati rijaal leh calaa sabiili mithaal waxaa lagu mihaaliyaa bukhaari oo kale waxaa la yidhahdaa tabaqaadka oo shuyuukhi azuhri oo kale shan bay u qaybsamaan midda ugu sarrayso midda ku xigto midda saddexaad midda afaraad midda shanaad saasay isugu xigaan darajaad ahaan ninkan waxa uu leeyahay u aaminsan yahay altabaqa aluulaa mila maalik wa sufyaan ibni cuyuuna oo kale waaye جميع الأحاديث التي يرويها هذه الطبقة ترويها هذه الطبقة الزهري ولو البخاري الطبقة الثانية لك وحوي أمدي هرا حدي يدي كل وداي لكن سيدنا ما ما كان يختار من هذه الطبقة من الأحاديث ما يوافق على شرطه كيف يوافق بينما مسلم يروي عن هذه الطبقة والتي تليها على الاستيعاب ويأتي إلى الطبقة الثالثة ويختار منها بينما البخاري لا yartabidana abaqa halis marka min naaxiyati quwati rijaal sidaasay kale axaadiista ayo ay wariyeen markii rijaasha ama mutuunta bukhaari lagu qabsaday markii la tiriyey iyo inta muslim lagu qabsaday aad ay u kala badanya taas daraaddeed waxay ku tusinaysaa in shardi bukhaari aqwa min shardi muslim inuu yahay وبالتالي أن مسلما كان تلميذا للبخاري يستفيد منه ويرجع إلى علم إلى الحديث إليه ولذلك وحويا في عصر البخاري لا يوجد مثله في معرفة علل الحديث إلا من شيوخه طبقة كسر رئيسه علي بن المديني أحمد بن حنبل وحاموي طيب marka almuhim waxaa loo jeedaa sifaatka ruwaadka looga baahan yahay ama mutuunta loo shardinayo binisbati lbukhaari markii loo fiiriyo yani si fiican bay mutamakin u yihiin muslim naftigii sidaas weeyaan laakiin bukhaari intuu naftiisa ku qabtay maya maxaa yeelay nin kastaba saxiix keli ma ma ku kaaftoomay inamaa yukrijaani alasaxa min alaxaadiid alatii ujmicat calaa qabuuliha ayib marka wuxuu ku leeyahay wamin hama qudima saxiix albukhaari waxaa laga yaabaa tarjamada bukhaari inaan darsiga saktigaan u dhaafno yani mulaaxada ahaan inaan kusoo sheegnaa weeyaan bukhaari asagoo hooyadiis iyo walaalkiis buu leeyahay soo sidta cashar sana jira taqriiban oo marka samarqand ee dhulkan bukhaariga la yidhahdo haddeerkan aljumhuuriyaat alislaamiya oo soofiyeti ka xorowday buu jooji markaasuu caalam lislaami sharqan wagarban shimaalan wa januuban u maray asagoo kullu haada waxa weeyaan ictimaadu calaa daakiratihi xataa qaala binafsihi hubba xadiidan samictuhu fii masr katabtuhu fi shaam halkaasaa laga soo maqlaa han u moodin dadkayna annaga markaan kelimo yar samayna iska faanay ha u malayn ragga waxa weya kullu kelima yaquuluunaha calaa maa hiya calayhi bal waxaaba laga yaaba in naftooda hoos u dhigaya marka eh, bukhaari sidaas buu yani axaadiida xifdigeeda u ahay waa noo imaan doonaa namaadij minhu fi ikhtibaari ahli baghdad ilbukhaari fii xifdihi iyo inooga imaan doonta eh, taraajumtaas eh, keli ah canaawiinta uu dhigay axaadiidta ee gaaraysa maa yuqaalu alaaa alaaf tarjama wuxuu ku qoray rawdat nabiy sal allahu alay wasalam fi lmadiina tarjamadan abwaabtan maalan alixtisaabu min aljanaaba cinwaan weeyaan saas oo kale inuu dhigo markuu doonaya axaadiid almutacalliqa bilixtisaal can iljanaab meel uu ku keeno uu doonayo kaana yusallii lilahi rakcatayn inuu ilaahay ka ilaaliyo axaadiidta nebiga cinwaan inuu u dhiga ayna ayna munaasab u ahayn uu dukan jiray marka ilaahay ba wuxuu u sahlay marka asoon aan kelima ku hadin madhab aan lahayn in ilaahay subxaanahu watacaala oo fiqi lbukhaari fii taraajumihi la yidhaah oo madhabkiisa iyo axaadiis ka qabo laga ogaado taraajumtaas keli ah shadiida yaa dhexdhacday asiga baynahu bayna ahli ray bayna ahli ra'yi waa labada yaqaanaa ariiq macruufa ah weyaan almuhim waxa weeyaan dadkaa wax laga sheekin karo uma muslimun baa ku xiga muslim ibn xajaaj buhaari maxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim ibn murir albarazdaba aljucfi waa mawlaahu waxaan ognahay taariikhta uu dhintay laba boqol iyo ko iyo laba boqol iyo soddon laba boqol iyo konton iyo lix markay ahayd taariikhda hijriga uu dhintay muslim waxyar buu ka dambeeyey miatain waxid iyo sitiin buu asna dhintay marka saxiixu muslim weeyaan maa kulu xadiiثin saxiixin wadaxtu haahuna inamaa wadactuhu maa ajmacu calayh saasuu muslim fii saxiixa ku yidhi muslim oo shardu aqalu shardi albukhaari wuxuu yahay saxiix kasta maaha waxaan u jeeda laakina saxiixa aladii ajmacuu calayh yaan meeshan ku sheegay buuri marka sidaas yay tahay macnaheedu marka looma jeedo qudima saxiixu albukhaari calaa saxiix muslim marka lagu leeyahay macnihi ma aha ana kula xadiidin fii saxiixi albukhaari muqadam calaa kuli xadiidin fii saxiix muslim lam yaqul bihi axad hada قد يوجد في صحيح مسلم من الأحاديث ما هو أقوى من الأحاديث التي في صحيح البخاري لكن على سبيل الجملة ما كان أسكو في ريو صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم يعني جملة وياه لكن مقابل حديث بحديث عصرماء طيب ثم شرطهما ما كحل يعني وحالي هذا أقوى الأحاديث وحويان ما اتفق عليه الشيخان يا ليلى ثم البخاري ثم مسلم ساسا يا ولد ولو اعتراضات بلا كيني ثم شرطهما يعني شرط البخاري ثم على شرط مسلم ثم وهكذا marka shardiga waxaa loo jeeda marka lu hada xadiiثun calaa sharطi الbukhaari haddii la yidhaah ninka lafdigaas dhacay ima an yakuna muxadiثan baarican caaliman biculuumi الxadiiث ima an yakuna axada alfuqahaa شرط البخاري عند المتأخرين وحو يقانين إذا كان رجال هذا الحديث من رجال البخاري والمتن غير موجود في صحيحه قالوا إن هذا الحديث على شرط البخاري انظر هذه متن في صحيح البخاري كدر موضع عن صحيح البخاري باب إليه لكن وحال لها ليا مثلا waxyaalaha uu ku wariyo bukhaari isnaadkiisa waxaa ka mid eh cabdullahi bnu maslama can maalik can naafic can ibni cumar marka in wujida xadiid marwiyun biisnaadiha bihaaulaa wa matnu laysa fi saxiix الbukhaari badaa waxay leeyiin cala طuul wa calaa saxiix الbukhaari calaa sharti saxiix الbukhaari saasay leeyiin maadaama rijaaluhu min rijaal الbukhaari wa rawow matnan yaquluun hada almatnu kalmutuni lmawjuuda fi saxiix الbukhaari saasay leeyiin cinda alfuqahaa mutaahiriin saasoo badan laakiin sawaabka waxa weeyaan lama fiirinayo sidaas kalima anfacayso walidaalika eh, alxaakim annaysaburi abu cabdillaah ninka la yidhaahdo oo kitaabka mustadraga iska leh mustadrag cala saxiixayn baa la yidhahda kitaabuhu mashxuun biaxaadiid cala hada alminwal yani kula matni wajadahu marwiyun birijaali shaykhayni wuxuu leeyahy calaa sharti bukhaari wa iska leh marka wbayna qolaaba waxay yidhahdeen waxa saas uu leeyahay wax hal mid kaga jirta daal saas ku dhoobeen almuhim shart اlbukhaari waxaa looga jeedaa an yakuna rijaaluhu min rijaali bukhaari ayib wan yakuna waan yarwiya albukhaari majmuuciina biisnaadin waaxid cala alkayfiya alatii rawaaha canhu inuu ahaana loo baahanya masalan kaba soo qaado waxaa laga yaabaa rajulkan kan sufyaan ibnu xusayn min rijaal bukhaari inuu yahay زهري محمد بن مسلم البخاري من رجال البخاري لكن بخاري لم يروي ما رواه سفيان بن حسين عن الزهري لكن روى عن سفيان بن حسين عن غير الزهري مركع دي حديث أدهشي يرويه سفيان بن حسين عن الزهري عن فلان إيه على شرط البخاري إيه صح وإن كان سفيان من رجال البخاري والزهري من رجال البخاري لكن البخاري لم يجمعهما في إسناد واحد مركع دي إيه inay meel isku yimaadeen adiga dhihi kari bukhaari maxaa yeele waxaa la arkaa waxaaba badan kaiiru min almashaayikh asiqaat alasbaat bucifuu fii rijaali aw fii shuyuukhin mucayaniin midii aan kuu sheega kale sufyaan ibnu xusein ninka la yidhaahdo sufyaan thawri ma ah sufyaan ibnu cuyaynna ma ah sufyaan kale weeyaan ninkaas sufyaan ibnu xusein la yidhahdo iqa weeyaan laakin ajmacuu cala anahu daciif zuhri ayib nin baa imaanaya yarwi xadiiثan can sufyaan ibni xusayn can الzuhri وyaqul hada calى sharط الbukhaari waa laga diiday لأنha الشhaykhayni tarkaa riwaayaةu sufyaan ibni xusayn can الzuhri لأجli dضacfi fiih marka dhihi kari maysa adiga calaa sharط الbukhaari dhihi kari maysa waa qayb qayb kale waxaa laga yaabaa hada الtilmiid rawa can hada الshaykh calى marxalatayn shaykhan waxaa laga yaabaa inuu mukhtalif noqdo وهذا التلميذ روى عن الشيخ قبل الاختلاط وبعد الاختلاط يأتي البخاري أو مسلم فيروي عن هذا التلميذ عن هذا الشيخ فيما رواه قبل اختلاطه طيب من كلام فيروي عن هذا الشيخ عن هذا التلميذ عن الشيخ مطلقا سواء فيما رواه قبل الاختلاط وبعده ثم يقول على شرط البخاري ولا جديده المهم حويا waxaa laga yaaba axaadiid ظaahiruha صixa tarakaha الbخaariي وmsلم لcilaة فيhima aw fiiha fayaأتi غayruhma fayarwi hadi الأxaadiiث bxujati ana asaaniidaha صaحiixa fayarwiha fayaqul calى sharط الbخaarي wahada kaثيir lagama yeelay waxaa sharط الbخaarي la dhihi karaa ama muslim inay rijaalkooda ay yihiin inay bukhaari iyo muslimna raggaas oo aad ah leedahay calaa sharط الbخaarي inay hal isnaad inay ku wari jireen inay cillo ay ugu tagaan inaan jirin oo waxaan ku miisaalan ay kamid tahay marka kadib aa la dhigi karaa calaa shardi bukhaari wa muslim saasaa lagu dhigi ayb musanifku waxau leeyahy fain khafa dabdu falxasanu lidatihi wabikasrati turuqihi yusaxax fain khafa dabdu dabdigii waa jiraa laakiin waa fududaaday markan awalka hore maxaa soo nidhi taana dabdigaa soo nidhi marka eh, matasala isnaaduhu binaqli cadlin hafa dabtuhu min awali sanadi ilaa muntahaahu min gayri shuduudin walaa cila fahuwa alxasanu lidaatihi saasaa laleeyahy meeshii taami dabdi ay ka aheed khafiifi dabdi la geli hafa dabtuhu waxaa weeyaan lama rabo khafiifi dabdi darajaad badan waya laakiin ninkii dabdigiisa uu jooga laakiin hoose u dhacay sidii maxamed ibni camr ibni calqama iyo rag badana lagu miitaaliya waxa weeyaan عندهم العدالة والورع والتقوى وعندهم أيضا أصل الحفظ لكن يحصل لهم أحيانا الوهم في بعض الأحاديث marka dabdigii waa joogaa laakiin sidii laga rabo kaamilka ah sidii malik ibn anas amtaashiisa ma ah marka maxaa la samaynaya waxaa la samaynaya marka xadiidkaas saxiixa waa laga soo dibmarinaya xasan buu noqonaya muhimadiisana markaan falow falow khaalafa hada alxadiid alxasan alxadiid asaxiix qudima saxiix ala xasan saas waa macnaheedu haddaan labadii wax khilaaf laga helina yuxtaju bihima fi jamiici alaxkaam marka fain khafa dabtu intii kale waa laga helay laakiin dabtigii baa yaraaday faalxadiidu xasanu lidatihi saasaa la leeyahay wa bikasrati turuqihi xadiidkii jidadkiisa haddii uu bato wa bikasrati turuqihi xadiidkii jidadkiisiyaa batay waa maxay xadiidkii xasanka ahay jaa akara min ariiq laba ariiq saddex ariiq marka kasrat turuq tuqawi xadiid marka wuxuu noqonayaa yusaxix marka saxiixaasi marka wuxuu noqonayaa saxiix lidaatihi hore soo sheegnay ma ah laakiin waxa weeyaan